بالأسماء والجزم في الفعل بلا امتراء فالرفع ضم آخر الحروف ونصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم بالسالم بتسكين أما في السالم بتسكين باب الإعراب هذا كان باب الإعراب إعراب كباب كيسي هذا كان محله أه هذا باب الإعراب باب الإعراب هذا محله اقرأ باب الإعراب waxaan ku soo jiray kitaabkii mulxat اlicraab lilxariiri waxaynu soo dhammaynay aqsaamtii kalaamku u lahaa hadduu ficil ahaa hadduu ismi ahaa hadduu xaraf ahaa iyo aqsaamtii u qaybsamayey iyo mid walba calaamadiisii halkan musanifku wuxuu ka gudagelayaa qasadkii uu kitaabka ka lahaa oo ah alicraab baabulicraabi hada maxaluhu tarjamadan waxay ka kooban tahay mudaaf iyo mudaaf ilayhi baabu iyo alicraab baabulicraabi lafdiga dambe ee icraabi ah waxaan jar ahayn oo asalka oo aqbali kara ma jiro leanna waa mudaaf ilayhi kelmadda hore ee laakiin baab ah shan icraab baa la saddex waa sax labana waa qalad dib dambe u qaaciideyn mayna baab wax la laakiin maanta baan baab wuxuu yahay iyo wuxuu icraaban yahay labada baan sheegaynaa icraabka ku banaani wuxuu yahay kow baabu in la godo baabu markii la godo labaa ka soo baxaya ama waa mubtade khabarkiisii xadfan yahay ama waa khabar mubtadihiisii xadfan yahay waxaa la odhanayaa matalanba hadduu yahay khabar oo mubtade xadfan u yahay matalanba n khabar haadaa baabu licraabi baabu marka waa maxay waa khabarkii maxay khabar u tahay mubtadaha xadfan ee ah haadaa baabu way godan tahay icraabi laakiin mar kasta way hoos dhigan tahay waa ko isdaba mari marka in la yidhaahdo waa mubtade khabarkiisii xadfan yahay oo la dhaho baabulicraabi haadaa maxaluhu baabu markaa maxay noqonaysaa mubtade haadaana maxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysaa oo laba ciraab soo maa haadaada weeye haadaa kana maxaluhu ah waa haadaada mar walba su-aal baa marka meeshaa ku jirta waxaa la isweydiiyaa waxaynu nidhi ama waa mubtade ama waa khabar kasoo horjeedkiisa mar walba midkii kale xadfan yaa awlaysan marka in la xadfo ma mubtadaha in la xadfaa awlaysan mise khabarka in la xadfo awlaysan taa bay ku heshin waan culimadu qaar waxay yidhahdeen mubtadaha awlaysan in la xadfo oo la yidhaahdo haadaa baabulicraab qaar waxay yidhahdeen khabarka ayaa muxuu ahay awlaysan in la xadfo leannahu mubtaduu waxay yidhaahdeen waan maqsuud ma aha laakiin danta laleeyahay waa khabarka khabarku waa lmaqsuud bay yidhahdeen wa aljuzu lmutimu lfaa'ida alfiyat maalik bayn ku gaadhaynaa adugu mid kasta waa la yidhi isku mid weeye adugu ama kan xadaf ama kan xadaf inaad tidhaahda kana la xadfaya sax maaha labada liannahu nuxaadu labadaba way isweydiisay waxaa kaloo kuu banaan baabudii inaan kor dhigno oon fadxino muxuu markaa noqonayaa iqra waxaad aqridaa baab alicraab tacallam waxaad barataa baab alicraabi saddexdaa icraab baa weligaa baab markaad aragta kuu banaan baabulmasjidi marka maxaa kugu banaan undur baab almasjidi baab almasjidi undur ama in la yidhaahdo inaad nasbiso oo tidhaahdo ra'aytu baab almasjid soo ma jeedid walidaalika saa darteed saddexda icraab waa saddexda icraab ee saxda ah waxaa kaloo qolay yidhaahdeen waxaa kale oo meeshan la icraabi karaa ismu ficil in loo qadaro oo la yidhaahdo matalanba haaka baab lraab in la yidhahdo haaka lakin sax ma aha sababtu waa maxay usan sax u noqonaynin ismulficilku kuma camalfalo asalkaba shay maxduufa ismulficilku kuma camalfalo baynu nidhi maxay shay maxduufa kuma camalfalo ka afraad ah waa maxay baynu nidhi waa daciif qole waxay idhaahdeen waxaa lagu jarayaa xaraf jaar ma meeshan lagu jarahayaa xaraf jaar baa lagu jarahayaa oo maxduuf ah bal ada u fiirsado xaraf jaar oo maxduufa ah oo markaa muxuu noqonayaa undur fii baab اlcraabi buu noqonayaa fii baab اlicraabi jumhuur oo dhan maba ogolaba warkaa isaga ah jumhuur oo dhan maxaa yeelay lأna aljaara laa yacmalu maxduufan asalkaba maxduufka jaarku kuma camal falo ilaa shuduudan mooye shaad hadday masaladu noqotana waxay ka baxday maxay qawaacid اlcarab bay ka baxday shanta ciraab baa kugu banaan ismu waan diidnay xaraf jaaru zaa'idana waan diidnay lakin maxaa ku soo hadhay mubtada inuu yahay ama inuu khabar yahay ama inuu mafcuul yahay saddexdaaba waynu ogolaanay ayib icraabkiisa halkaan kaga gudubna baab luqada maxaa lagu dhahdaa horta baab asalka waxaa la dhahaa maa yudkhalu minhu ilaa gayrihi waa meel wax laga gala baabku waxbaa lagu galaa kayrkii baa loo loo socdaa masaajidka hadda kolkaad soo gasho albaabku maqsadkiiyo danta loo socda mehe waa halkaa lagu tukanhayo laakiin meeshii laga soo gelaya waa maxay waa baabka silaaxan maxaa la yidhaahdaa isilaax waxaa baab la yidhahdaa alfaadun maksuusatun daalatun calaa macaanin maksuusa waa alfaad khaasa oo macno gaara ku tusinaysa kaasaa la yidhahdaa waa alfaad maksuusa waxayna ku tusinaysaa macno khaas a ku tusinaysaa macno khaasa ayay ku tusinaysaa ayib icraabow marka maxaa tahay baab waan halkaa kaga gudubna baabulcraabi waa sooma icraabow marka adu maxaa tahay icraab horta waa masder icraab masderkaasi waa kee waa wasankeeda ila waa kitabki horen soo dhamayne wa kaas acraba icraaban lifacala alficaala walmufaacala soo ma jeedid acraba oo rubaaci abaa laga keenay luqada waxaa lagu loo isticmaalaa icraabka wax fara badan waxaa kamid a matalan alibana in wax la caddeeyo waxaa la odhanaya arab acraba zaydun can xaajatihi wuxuu hebel nin kala dhah wuxuu caddaystay he dantiisiibuu caddaystay waxaa ka mid ah wanaaggana waa la yidhaahdaa oo waa maxay acrabat iljaariyatu baa la yidhahdaa gabadh waa gabadh qurux badan jaariyaddu waa gabadh qurux badan shaygu haduu bedelmana icraab waa la yidhaahdaa shaygu haddii uu bedelmana icraab waa la yidhaahdaa oo waa maxay acrabad macidat lbaciiri ritiga calooshiisiibaa isbedeshayna waa la yidhaahdaa bal fiirsada icraabku saddexdaa macaani ayaa lagu idlaaqaa hadda laakiin danta meeshan laga leeyahay saddexdaa waa kee waa alibaana wa in wax la caddeeyo weeye wa in wax la caddeeyo icraabow marka maxaa tahay icraab laba madhab baa ku jira madhab lbasriyiin iyo madhab lkuufiyiin ba ku jira awalan marka ugu horeysa in la yidhaahdaa icraabku waa lafdi sheekha kitaabkan iskale labadabu isku dhex daray horey waxaynu soo maray inuu yahay lafdi haddana waxaa soo socoto inuu yahay muxuu ahaayey eh, inuu yahay taqdiiri laakiin xaqiiqatan kolka la fiiriya kitaabka ninka iska leh wuxuu aaminsan yahay lafdi inuu yahay siduu hadda musanif ku sheegi doono haddii la yidhahda icraabku waa lafdi waxaa la yidhahdaa icraabka nafsu alxarakaat wasukuun wamaa yanuubu canhuma waa xarakaadka laftiisa iyo reebtiinka laftiisa iyo waxa ka noqon haya matalan baa icraabku zaydun markaad hadda icraabayso damadaasa waxay noqonaysaa iyadu icraabkii zaydan fadxadaasa maxay noqonaysaa icraabkii zaydin kasradaasa maxay noqonaysaa icraabkii akhuu wowgaasa wuxuu noqonayaa icraabkii leannahu naaib wuxuu ka noqday maxay xarakadaas abaa akhii oo kaleeto lafdi haddii la yidhahda waa maxay waa xarakaadka iyo sakanaadka waa kor waa waxa xarakada xaraka walkal waa saddex kordhig hoos dhig iyo godaal iyo sakanaadka waa halun isagu oo waa maxay waa reebtiinka iyo wixii kaa ka naaib noqon haya kaasi waa markii la yidhaahdo maxay icraabku waa lafdi madhab waxaa saa aaminsan madhab lbasriyiin oo dhan basriyiin saasay ku tagsan tahay icraabku waa lafdi qolada qabtaay waa waa basriyiin waxaa ka soo horjeeda qoladii labaad ee la odhan jiray kuufiyiin oo aaminsan icraabku waa macnawi ajrubigaan kaa kusoo baranayo dadka wax icraabo oo dhan intooda badan kolkay icraabayaan kaasee maran wa calaamatu rafcihi wa calaamatu weligaa baad arkaysaa oo waa maxay waa kii aan ajrumiga kusoo baranay oo la yidhaahdaa <clears throat> tagyiiru axwaali awaakhir اlkelim likhtilaafi alcawaamil اdakhilati calayha lafdan aw taqdiiran waa cid kasta ay ogeed icraabku haddii la yidhahda waa macno wuxuu noqon waa taqdiir waa isbedel dhaca kelmadda aakhirkeeda axwaasha ku imaan haysa buuna ku dhacahayaa sababta kelmadda aakhirkeeda bedelaysana waa cawaamisha gelaysa jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin yadribu lam yadrib lan yadriba cawaamisha way wa wax bedelahayaa ama lafdigay ka gelaysaa ama taqdiirta ka gelaysaa lafdiga hadday ka gasho waa kaan sheegay taqdiir ka gashana jaaa alfataa ra'aytu lfataa marartu bil fataa bay noqonaysaa ama jaa alqaadi ra-aytu lqaadia marartu bilqaadi waan gaari doona waxaas o dhan ayib kaasaa la yidhaahdaa waana ka inta badan ay ku socoto mucaribiintu ay ku socoto isagun baan ku socon doonaa insha allah ka labaad icraab soo baranay sooma haduu lafdi yahay iyo macnawi yahay kii hore lafdi buu ahaa dhib kan kolkaad icraabaysa waxaad odhanaysaa matalan ba zaydun jaa waa ficil maadi zaydun waa marfuuc kii hore wa rafcu baa kan lakin waa wacalaamatu rafcihi baad odhanaysaa wacalaamatu rafcihi laakiin kii hore marfuuc wa rafcu damatun daahiratun fi akhiri cuthaymiin baa waxaa la weydiye o labadan yaa adag madhab lkuufiyin madhab lbasriyiin shaki kuma jira bui in basriyiintu fudud yahay bu leanna calaami waxba iyaguma baahna wa rafcuba wa rafcu wa nasbuhu wa jazmuhu bas lakin kan wa calaamatu rafci wa calaamatu nasbi wa calaamatu jari waxaas maanta dhan wada haya icraabka waxaa horjeeda bine kalaamku labu ahaa ama waa mucrab ama waa mabni mucrabki waa baranay maxaa kusoo hahay wax alla wixii mabni ahaa asmaadii mubhamkeed ismu ishaarihii damaairtii ficilkii maadiga ahaa ficilkii amarka wax alla wixii mabni ahaa oo dhan iyaga waa maxay isaguna sidoo kale waa inaad mabniga barato mabniga lafdiisu luqada horta mabni waxa la haha wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha thubuut waa shay shay la kordhigay shay shay la kordhigay wey guriga marka la dhisahayo dhagaxyaanka la isdul saar saarahayo maxaa la odhanhayaa waa bina la odhanaya leanna dhagax baa la dhigay dhagax kalaa la dul saaraya danta laga leeyahay waa maxay waa calaa cala wujuudi thubuut waa inay sidaa weligood ay ahaadaan weeyaan ay ahaadaan isaga laftiisa laba lafdi laba madhab baa ku jira lafdi inuu yahay iyo <laughs> iyo macnawi inuu yahay lafdi hadduu yahay waa madhab lbasriyiin xadkiisu markaa wuxuu noqon maa jia bihi waa shayga lala yimid laa libayaani muqtada alcaamili laakiin caamilkan kadeetahay wuxuu doonaya caddayntiisa aan loola imanin oo min shibhi licraab icraab wax shabaha walaysa xikaayatan xikaaya aan ahanin walaa naqlan aan ahaanin waa xaraka la naqilo walaa itbaacan aan ahaanin walaa takhalusan min sukuunayni laba reebtiin wax lagagalagaga gudbayana usan ahaanin haddii la yidhaahdo waa macnawina wuxuu noqonaya waa madhab lkuufiyiinne waa dhib yaryahay luzuumu aakhiri lkalimati fi xaalatin waaxida bas jaaa haada ra'aytu haada marartu bi haada waxbaa iska bedelay bi haada weligeed saan bay ahaanaysaa weligeed saan bay ahaanaysaa ayb intaa aynu kaga gudubno musanifku waxaa jira su-aal baa meeshan ku jirto war icraabkana ad igu wareeriseed icraabun leedahay horta asalkiisa yaa keenay ma nebi maxamed baa laga wariyey ma qur-aankii ku qoran tahay suurat licraab xadii la yidhaahda xadiid licraab oo mubtadiga khabara baa jira may ma jiro waxaa la sheegaa qofka ugu horeeyey ee icraab ka hadlay waa ninkii taabiciga ah la odhan jiray ee basriga ahaa ee la odhan jiray abu aswad addu'ali la odhan jiray weeye ko waxaa la sheegaa ninkaasi wuxuu arkay nin qaari oo aqrinaya an allaha beriu min almushrikiina warasuulihi ufiirsada macnuu wuxuu noqon an allaha ilaahay beriun wuxuu beri ka yahay min almushrikiina wuu beri ka yahay hadda ku cadaf min almushrikiina iyo wa rasuulihi ninkii nin reer baadiyaa ah baa dhegaysay marka wuxuu yihi xashaa lilaahi buui inuu ilaahay eh, rasul inuu ilaahay rasuulkiisa ka beri noqdo xashaa lilah ma dhici karta buui inuu ilaahay rasuulkiisa beri ka noqdo garana inu gaalada beri ka yahay laakiin rasuulkiisa inuu ilaahay beri ka noqdo waa habeenkii xalaaha tegay arrinkiibu marka maqleeba asooda du-aali arrinkiiba aad oola adkaaday ismu tafdiil buu ahaana waa la dhaha ma axsana samaa gabadhiisi wax badan baa adu la saas darteed waxay yidhahda markay dabxaqiintu waxoogaa raadiyaan arrinkan inuusan saxayn bay kutusaysaa ildiraabu ku jiro <laughs> ildiraabu ku jiro kadib baa wuxuu sameeyey kitaabka quraanka aanka wuxuu ku dul qoray marka icraabkiibuu ku dul qoray oo wuxuu sameeyey matalanba kolkuu kelmadan inay marfuuc tahay uu doonayo hal nuqdaa dusha lagaga dhigi jiray fadxada hal nuqdaa dusha lagaga dhigi jiray laakiin damadu guduud bay ahayd kasrada hal nudqa ayaa hoosta lagaga dhigi jiray madka hal xarako dheer baa loo yeeli jiray hal xarako oo dheer ayaa loo yeeli jiray qunnaha laba nudqu isdabageliyey kol kelmadan ay qunaysan tahay laba nudqo laba dhibcood oo yar yara ayuu isdabageliyey hawsha isagoo saa ahoo saa lagu barta icraabkii naxwada qawaacidkiisu intaa keli ay tahay ayaa waxaa yimid ninkii khaliil bin axmed loo odhan jiray alfarahidi baa yimid siba wey ninkii ardaygiisa ahaa ninkaasaa yimid kadib isagaa marka suuradan u bedelay oo icraabkii sidan hadda aan haysana u bedelay oo tajwiidkii mad iyo shad iyo hamze iyo kulli waxaasoo dhan u bedelay oo sukuunka keenay oo wasliga keenay oo naqlul icraabka intuu nudqa ka qaaday kulka hore icraabku nudquu ahaa dhibcooyin buu ahaa intuu ka qaaday ayaa wuxuu u bedelay jumlooyinkan hadda aynu aragnay icraabka waa marfuuc waa mansuub waa majruur la leeyahay amaa nuqada kitaabka qur-aanka misxafka xuruufta dhexdooda way kala gogo-an tahay xuruufta soo ma kan la iskuma darahaya kan la iskuma darahaya kan la iskuma darayo qofkii ugu horreeyey misxafka ku ku madbiciye wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray nasr ibni caasim allaythi xajaaj binu yuusuf bu wuxuu u ahaa waali buu u ahaa amiirka ciraaq markuu ahaa xajaaj binu yuusuf iyo khuraasaan ayaa wuxuu yihi maxay kitaabka saa ku samee buu yii saa ku samee ninkaas markii ugu horreeyey ciraaq horta marka halkaa aan kaga gudubna maxaa ku hadhay marka maqsadkii dantii icraabkow muxuu marka xariiri icraab u yaqaan waa ka wain turid haddaad doonto an tacrifa inaad garato alicraaba icraabka inaad garato litaqtafiya inaad raacdo fii nudqika hadalkaaga dhexdiisa asawaaba sida saxda inaad raacdo ood hadal saxa ah oo mucrabah oo kelmad carabi ay garanaysaad ku hadasho fa inahu icraabkii yajri baad u boodaysaa yajri wuxuu ku soconayaa birafci godaal buu ku soconayaa uma aljari waljari iyo hoos dhig iyo wanasbi kordhig iyo waljasmi reebtiin jamiican xaal ay saddexdooduba yihiin ama afartuba ay yihiin kuwa dhammaystiran halkaa waxaa ka soo baxday xariiri waa basri ee ma aha kuufi wuxuu yidhi wain turid an tacrifa alcraaba an tacrifa calaamaat alcraab musan odhanin laakiin wuxuu yidhi haddaad doonto buu ayuha saa'ilu ba meeshaa jira in aad icraabka aada barato inaad barata waxaa laga wadaa an tutabiqa fii kalaamika hadalkaaga inaad ku dabaqdo icraabka alcraaba aliftaasi waa aliflilaaq oo gobaygunbaa lagu qurxiya waa an tacrifa alcraaba icraabka inaad barato litaftafiya si aad ugu daato likay tatbaca alcaraba weeye carab sidii aad u raaci lahayd fi nudqika hadalkaaga asawaaba saxda ah saaad ugu hadli lahayd hadal sax ah hadal saxa meesha waxaa ku jira carabtu ninkaan luqada aqoonin hadalkiisa waxay yidhaahdeen shimbirta hadalkeedu kaloo la mid yahay shimbirtu markay ququuq meelaha ka leedahay miyaa la odhan karaa way hadashay shimbirtan waa maya ninkaan ahayn kala hadalkiisu hadal u icraaban yahay inuu hadlay mayna kasoo qaadi jirin haddaba wuxuu ihi si aad hadal saxa ugu hadasho fa inahu icraabkii yajri wuxuu ku dul soconayaa birafci godaal buu ku dul soconayaa godaal buu ku dul soconayaa jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin yadribu yadribu buu noqonayaa waa kow uma aljari hoos dhig buu ku dul soconayaa marartu bizaydin marartu bizaydin ficilki mudaarica may agtiisa la marin maayo kan wanasbi iyo kordhig buu ku dul soconhayaa zaydan iyo lan yadriba isaa qaybin doonaa baabka soo socda wey kaasi waljazmi iyo hoos dhig ee waxaan leenahay sukuun waljazmi iyo hoos dhig jazmuhuna waa maxay waa ficilka mudaaricaha idaa dakhala calayhi kolkuu gala maxay jazimun lam yadrib lam yrib lam yjlis lam yakul oo kaleeto ayib jamiican xaal ay yihiin dhammaantood afartaasiba jamiicantu waa tawkiido waxay adkaynaysaa uun afartaa lasoo sheegay icraabku inuu lafdi yahay oo madhab lbasriyiina ayuu ku dul socdaa musanif icraab marka kaasaa la dhahaa icraab marka waa maxay waa rafcun wa nasbun wa jasmun wasukuun bas icraabku waa afartaas afartaa waxaan ahayn oo icraabi miyuu jiraa may kelmadda kolkaad doonaysa inaad icraabto ama waa marfuuc ama waa mansuub ama waa majruur ama waa majzuum afartaa un wey kelmad laakiin icraabano afartaa mid kamida aan haysanin ma jirto afartaasaa meel isugu tegaysa ma aha afartuba hal ismi bay gelaysaa ama ficil bay isugu tegaysaana ma aha bal saddex qaybood weeye qaar gaar baa loo kala leeyahay ayib haddaba farafcu godaalkii iyo wanasbu kordhigii qad dakhalaa waxay galeen fi lismi ismiga iyo walmudaarici mudaaricaba bilaa mumaanicin diidma la-aan waljaru hoos dhigiina yastairu wuxuu gaar ku yahay oo dooranayaa bilasmaayi asmaada dhexdeeda waljasmu sukuunkiina في الفعل فعل dhexdiisuu ahaaday bilamtiraa'in muran la-aan halkan maxaa lagaga hadlahayaa musanifku halkan wuxuu ku caddaynayaa fa'daa far rafc waxaa loo yaqaanaa fa lfasiixa liannahaa afsaxat can shardin muqadar shardi muqadara bay bay caddaysay ama jawaab shardi ah oo waa maxay idaa carafta aqsaam alicraabi aqsaamtii icraabka markaad soo bartay oo imisuha aqsaam licraab afar buu ahaa rafcun wa nasbun wa jarun wa jazmun buu ahaa ayib haddaad doontay maa huwa mukhtasun minha wamaa huwa mushtarak haddaad doontay maxaa mushtaraga maxaase oo ka dhaxeeya maxaase gaara haddaad doonto waxaan ku leehay godaalku iyo kordhigu labadaasi waa mushtarak labayna ka dhexeeyaan ismiga iyo ficilka mudaarica ah labadaas ka dhexeeyaan ismiga kolka lagu leeyahay waa ismiga daahirka ah sababtu waa maxay ismigu hadduu damiir yahay micraab baa ka daahirahayey muxuu noqon hayey mabni buu noqon hayey bal u fiirsada waa ismiga daahirkaa ah ee mucrabka ah waa ko ikaad may baab kale wey mutamak waa iso malansari markaan joogo malansari markaan joogo wey <laughs> a mutamakin ahada kan ama yuusan ahaanin jaa ibraahimu raaytu ibraahiima labadii way garsooma jeed lakin waxaad odhan karin marartu biibraahiima hi ibraahiimi baadaan odhan karin ikadiya kaas musanifku marka wuxuu ihi farafcu ay damu farafcu damihi saasa ma damihi <laughs> iyo wanasbu fadxadii labadaasi قد دخل بلا ممانع في الاسم wlmudaarici labadaasi waxay galeen ismiga mucrabka ah ee daahirka ah iyo ficilka mudaarica ah. mudaarica laftiisa shardi baa kusii jira mudaaricu laabudda waa inuu saxiix yahay hadduu muctal yahay akhirka waa la xadfaya labo shardi kale laabudda waa inuu galo wax nasbiyaay hadduusan gelin wax nasbiya asalka mudaaric muxuu ahaa marfuuc buu ahaa marfuuc labadaasi way galeen marka maxay noqonaysaa damadu iyo nasbadu waa mushtarig yaa wadaaga marka bayn alsmi wاlficli matalan ismigii waa maxay oo godan muxamadun jaa muxamadun raaytu muxamadan ayib ficilkiisao ku jirana maxamedkii laftiisa muxamadun lan yadriba maxamed ma garaacin lan yadriba muxamadun muxamed ma garaacin lan yajlisa lan yakula isagoo marfuucana waxaa odhanaysaa muxamadun yajlisu yakulu yashrabu asalkiisaaba marfuuc ahaaba asalkiisa ayaa muxuu ahaa marfuuc buu ahaa ayib labadaas waxay noqdeen annasbu wاlrafcu waa mushtarik mushtariku bayn alasmaai wاlafcaal lakin marka bayn asmaai lagu leeyahay ismiga garo bil afcaal kolka lagu leeyahayna ficilka loo dan leeyahay garo ficil mar haddii la yidhahdo hawsh way fududahay maadi tuur amarna tuur leanna labadu maxay ahaayeen mabni bay ahaayeen mudaarica laftiisu waa markuu saxiix yahay hadduu muctal yahay tuur isagan iska tuur ayib maxaa kusoo hadhay icraabkii labaa go'day laba kala kusoo hadhay soo maa labada kale waa mukhtas midiba mid buu gaar ku yahay waljaru kasrihi yastahiru wuxuu gaar ku noqonayaa bil asmaa asmaada jarku hoos dhigu wuxuu gaar ku noqonayaa ismiga weligii ficil hoos dhaban asaalatan lama arag asaalatan lama arag laakin ficil hoos dhaban ma la lama arag waa badan yahay kitbaab kusoo garanaysaan namberigi dhan soo marinay lam yakun aladiina qaalat alacraabu lama jeedin ayib jarku wuxuu gaar ku yahay asmaada laakiin ficil jaran inaad aragto ma dhici karto sababtu waa maxay jarku sidiisaba waaba culays waa hiqal jar kelmad jaran markaad ku hadlaysay kelmad kordhigan yaa fudud kelmadda kordhiga fadaxa waa fudayd likhifatiha jarku laakiin weligii waa culays ficilkuna wuu cuslaa kolkii horeba leanna waa maxay madluulkiisu labu ka koobnaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waqtaranat bilazminati halaaa xadat iyo zaman buu ka koobnaa asalkaba ficilku laakiin ismigu wuxuu ahaa un maxay muxuu ahaa maxay xadat buu ahaa laakiin waqti muusan u baahnayn kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizamaanin buu ahaa tilmaantiisu saa darteed baa waxaa la yidhi athaqiilu lilkhafiif wlkhafiifu lithaqil siday noo imaan doonto ayib hoos dhigu wuxuu ahaa mid culus ismiguna waa fudud yahay waxaa la yidhi si la ysugu dheeli tiro cadaalad kan fudud ka culus ha la saaro baa la yidhi maala laba riti haddaad raranhayso midi lug buu go-an yahay midna lug lugna ma go-no kee labadoodaa xoogga in la saaro u baahan kafayo soo maaha kawrankii lugta goona haddaad kale sii dul saartay saduugiis la kharibi maayo laakiin kan lugta go-an inaad wax ka qaado ood kan xooga badan saarto waa cadaalad wuu la ordayaa ayib doon haddaad saaran tahay oy dhinac u janjeedho biyaha kolkaad dul socota dhinac u dhinac dhinacee u janjeedha haddaad jawaan kale sii saarto maxaa dhacahaya inay doonto laakiin dhinacii kale ee soo foorray haddaad alaabta u bedesho maxaa dhacaya balans baa dhacay miisaan baa dhacaya cadaaladu mar walba way fiican tahay wuxuu ku yihi marka hoos dhigu ismigu gaar ku yahay waljazmu reebtiinkuna ay sukuun fi lficli ficilka dhexdiisu ahaaday bilamtiraain shaki la-aan icraabkii afarta ahaa hal baa kuu hadhay oo waa maxay waa jasmihii wuxuu gaar isagu ku yahay oon loogu tegin ficilka ismi hoos dhigan miyaa la arkayaa abadan weligaa weligaa arki mayse ismi reeban miyaa weligii la arkayaa maya weligaa arki mayse bila mtiraan waa maxay bilaa shakin walaa mirya waa hadal xaqiiqo ah oo shaki uusan ku jirin ayib afcaasha unbuu dhacaa laakiin waxaan afcaasha ahayn ma dhaco marka waxaa meesha ka soo baxay hasasu thaqiil aladi huwa alkhafdu bilkhafiif aladi huwa alsmu kii cuslaa ka fudud baa la siiyo waa huwa aljazmu bithaqiil aladi huwa alficlu kii fududaa oo jazmahana waxaa la siiyey maxay ficilkii baa la horeeto matalan sukuunku ma culays baa mise waa fudayd waa fudayd haddaad kelmad intaad ku wareerto aakhirkeeda aad garan weydo ruux muu kala saari kari weydo waxay dhaheen sakin taslam zayd zayd kala daal or zaydku marfuucba wa mansuubba majruurba kolkaad garan weyda sakin tas taslam waad badbaadaysa xataa laguma qabsan karo maxaa dhacay de waa sukuuniya waa waqfi ma la ogolyahay waa la ogolyahay ha waa la ogolyahay marka waa lagu dhuntaa waljaru hoos dhigii yastairu gaar wuxuu ku yahay bilasmaa asmaada waljasmu reebtiinkiina sukuunkii fi lficli ficilka dhexdiisu waaqicun wuxuu dhacayaa fi lficli ficilka dhexdiisa bilamtiraain shakilaan lam yadrib lam yajlis lam yakul ayib idrib isagoo xitaa mabni ah amarkii idrib ayib intaa aan kaga gudubno farafcu haddaba godaalku damuhu damu aakhiri lxuruufi xuruufta aakhirkeedu oo la damyo wey la godo wa nasbu kordhiguna bilfadxi fadxu ku sugnaaday goorma bilaa wuquufin istaaglaan haddii laakiin lagu istaago baabkaad ka baxday waljaru hoosdheen hoos dhigiina bilkasrati kasruu ku sugnaaday litabyiini caddayn darteed kelmaddan aakhirkeeda la caddaynhayo oon lagu dhuumanin waljasmu reebtiinkiina fi saalimi fi lficli ficilka dhexdiisu ahaaday asaalimi ee nabadgalay ee saxiixa ah bitaskiini sukuun buna ku sugnaaday musanifka halkan wuxuu ku caddaynayaa baabkan waa waa waa intii hore caddaynaya maxaad ka wadaa rafco maxaad nasbe ka wadaa maxaa sukuunka wada maxaa doma laga wada intaasuu caddaynaya wuxuu yidhi marka rafcuhu waa kelmadda aakhirkeeda oo la godo weeyaan hadda fa'dan iyaduna far rafcu waa fa lfasiixo oo jawaab shardi muqadara bay caddaysa oo waa maxay idaa carafta aqsaama alicraabi binisbati lilishtiraki wاlikhtisaas wa aradta aad doonto bayaana calaamaat tilka alaqsaami usuulaha wa furuucaha fa aqul waxaan ku leehay buuhi maxay alrafcu haddaba godaalku godaalku wuxuu ku yidhi waa kelmadda xarafka ugu dambeeyo oo la godo muxamedun maxaa ugu dambeeya daalka daalka waa inaad godo maxaad odhanaysaa jaaa muxammadun baad odhanaysaa jaaa muxammadun nasbuhuna waa in kelmadda xarafka ugu dambeeya la kor dhigo maxaad odhanaysaa ra'aytu muxammadan waa goorma waa markii hadalka aad waslin hayso oo aadan waqfinhaynin haddaad laakiin ku istaagayso sugax yar way noo imaan doontaa waa inaad odhanaysa jaaa mua ra'aytu muxamadan wa camran waa inaad odhanayso oo saa u wada hadalka laakiin haddaad keliya hadalka ku istaagayso maxay noqonaysaa muxamada alif bay noqonaysaa sayida baa inoo soo socota ayib jarkuna waa kelmadda hadalka ugu dambeeya oo la hoos dhiga umbes nasbuhuna waa kan hadda nasbahan kasoo baxnay nasbaha waa kaynu hadda nidhi maxay muxammadan waa kaynu nidhi jarkuna waa kelmadda hadalka ugu dambeeya xarafka ugu dambeeya oo la hoos dhigo marartu bimuxammadin aad tidhaahdo bimuxammadin waa inaad tidhaahdo bimuxammadin isaguna in lagu istaago noo imaan doonta wala xadfayaa iyada jasmuhuna ficilka saalimkahe ee nabad galay ee aan muctalka ahayn waa in xarafka ugu dambeeya la sukuuniyo halkan waxaa laga qaatay haddii uusan ficilku saalim ahayne muctal yahay maxaa lagu samaynayaa dee akhirkiisaa la adfahayaa akhirkiisaa la xadfahayaa aakhirkiisa waa la xadfaya matalan lam yadrib maxaa ugu dambeeya ba'da lam yadrib maxaa sukuunsan ba'di haddii laakiin ay kelmaddu muctaltaa ka waran lam yadcu lam yarmi malu fiirsada lam yarmi buu noqon hayaa ayib waa la cadfa hayaa kaasu marka masan ka labadan bayd waa aad bay u sahlan yihin waa icraabkii un waxa uu yahay faraacu haddaba godaalku damu aakhiri lxuruufi xuruufta aakhirkeedoo la godo weeye wanasbu kordhiguna macnaha fadxadu bilfadxi fadxay ku sugnaatay bilaa wuquufin istaag la-aan haddii wuxuu ku yidhi musanifku waa istaag la-aan laakiin haddaad ku istaagto way inoo imaan doontaa way inoo imaan doontaa waljaru jarkiina kasrihi bilkasrati kasru ku sugnaaday litabyiini caddayn darteed loo kasriyo kelmaddan aakhirkeeda la caddeeyo waxay arakaysan tahay waljasmu reebtiinkiina sukuunkii fi saalimi ficilka saalimkee nabadgalay dhexdiisa bitaskiini reebtiin buu ahaaday maxay is weydiiyaan waxaa lagu yihi kelmadda aakhirkeeda litabyiini caddayn la caddaynayo kelmadda haddaad xarakadii ka goyso ood sukuniso aakhirkan wax alla wuxuu ahaa garan maysid matalan waxaa damcda inaad tidhaahdo alle hebel qurux badanaa waxaad tidhi maa axsana zayd baad tidhi maa axsana zayd haddaba kelmadda ma waxaad ka wadaa war hebel qurux badanaa mise ma ma qurux badna baad ka wadaa mise isaga meeshee ugu qurux badan baad ka wadaa wax alla wax macnihii la fahmaya ma jirto maa axsana zayd haddaad tidhaahdo ayib laakiin muraadka iyo danta kelmadda waxaa laga lahaa waxaa la fahmay kolkii aad caddayso matalan waxaa tidhi maa axsana zaydan zayd maxaa ka wanaagsan maxaad markaa la yaaban tahay isaga quruxdiisa iyo wanaaggiisa ayaad la yaaban tahay maa axsana zaydan maa axsana zayd haddaad tidhaahdo wax alla wuxuu yahay lama garanaynin lakin kolkaad tidhahdaa maa axsana zaydan waxaa la fahmay inuu wuxuu afcaali tafdiiliya ood leedahay ninka qurux badani maba jiro waa ko waxaa tidhi maa axsana zaydun baa tidhi maa zaydun macnuu muxuu noqonayaa wax alle wuxuu sameeyey ma jiraba waa wax fiican ma samaynin buu noqonayaa maa axsana zaydun zayd wax alle wuxuu samey ma waa laga fiican yahay isaga wax alle wuxuu sameeyey ma jiro zaydun haddii la yidhaahdo oo la godo kelmaddii akhirkeedii maa axsana wanaag lama imaanin zaydun ninkii zayd la odhan jiray ee wax xun bu la yimid buu noqonayaa ayib waa naafiya noqonaysaa e taajub maba noqonaysa markaa ficilka dhan ba isbedelahaya maa axsanu zaydin ba haddana lagu yihi maa axsanu zaydin oo waa maay marka su-aal buu noqon hayaa maa axsanu zaydin zayd waxa ka fiicani muxuu noqonaya wa inad tirahda de hebel baa ka fiican marka waa istifhaam wey marka maxaa lagu kala gartay kelmaddii markaad zaydan iyo zaydun iyo zaydin tidhahdo lakin haddaad zayd waxay noqon kelmadii maa axsana zayd maa axsana zayd maa axsana zayd maad ka wadaa waay masansid wa la wiiy ma jir idan waa tabyinka waa cadaynti weeyaan cadaynti wey ayib baabun fi lismi lmufrad lmunsarif halkan waxaa laga hadlayaa ismiga mufradka ah ee munsarifka ah mufrad baabul icraab baynu hadda joognaa soo maaha u fiirsada mufradow isilaaxyo fara baad le saddex tilmaamood buu leeyahay baabul icraab kolkii la joogo mufrad waxaa la yidhaahdaa maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sita waa ismiga keligii ah oo aan laba ahayn oo aan jamac ahayn oo aan mulxaq ahayn oon asmaa lkhamse ahayn kaasaa la yidhaahdaa ayib munsarifku waa maxay munsarifku sarfigaan ku gaari doonaaye waa ismiga tanwiinta aqbalaya asarfu tanwiinun ataa mubayinan macnan bihi yakunu lsmu amkana ayib munsarif waxaa la yidhahdaa waa ka tanwiinta aqbalaya hoos dhigna aqbalaya haddii la yidhahdo waa maxay munsarif wuxuu aqbalayaabanu nidhi in la tanwiiniyo wuxuu aqbalayaabanu nidhi in la hoos dhigo halkaa waxaa laga ogaaday asmaadu kolkii la istarkiibiye kadib labay uqaybsantaa mucrab iyo mabni bay horta asmaad uqaybsantaa waa ismiga mutamakinka ah waa ismiga mutamakinka ah ee aan shabihin xaraf hadduu xaraf shabaho shabaha qawi ah waa maxay waa la binaynhayaa mabniguna waa ka xarafka shabahay ama xagga wadciga ka shabaho ama xagga macnaha ka shabaho ama xagga iftiqaarka ka shabaho ama xagga isticmaalka ka shabaho alfiyat meel gaari doonaa insha allahu tacaala kashabahi lwadciyi fi sma ji'tana wlmacnawiyu fi mata wa fi huna halkaas u gaari doonaa insha allahu tacaala ayib mucrabku hadaba waa maxay mucrabkii labo haddana qaybsamaya munsarif iyo ayru munsarif isagoo ismigu maalaa yansarif abuu mucrab yahay aduu fiirsada ismigiibaa wuxuu u qaybsamahayaa mucrabka munsarif iyo iyo maalaa yansarif buu uqaybsamaya ayru lmunsarif marka waa maxay lmunsarik waynu soo baranay waxaynu hi waa ka aqbalaha iyo tanwiinta iyo hoos dhiga maalaa yansarifku waa maxay baabdhan baan doonaa wladii ashbaha alficla biwujuudi cilatayni ow cilatan waaxidatan taqumu maqaama alcilatayni waxaa la yidhaahdaa maalansarif waa ismiga shabahay ficilka wuxuu ka shabahay laba cilo ciladood baa laga helay sagaalka cilo soo garanaysaan ama hal cilo ayaa laga helay u dhiganta labadii cilo booskoodii taaniidkii iyo alif taaniidkii iyo siqatu mutahaljumuuc baab dhan baynu ku gaari doonaa isaga halkaa isaga iska dhig hadduu maa laa yansarif yahay waa baab khatara ah, waan ohan in udhib badanya baab maasha allah waan gaari doonaa maxaan kusoo haray hadduu ismigu munsarif yahay kiibu markaa ka hadlaya hadda munsarif soomadan baranin hal ogow ismigu waa inuusan ficil la shabihin xarafna shabihin ismigu hadduu ficil hadduu xaraf shabaho waa la wax kasta ka shabaho xagga yarida ka shabaho xagga macnaha ka shabaho xagga iftiqaarka ha ka shabaho xagga wadciga ha waa la binaynaya ficil hadduu shabahana maalansarif buu noqonaya ficilka maalansarifki ismiga maalansarifki muxuu shabahay ficil ku shabahay ficil ku shabahay ayib wuxuu ku markay socodkaa ka hadlaya wanawin waxaa tanwiinisaa alsma ismiga alfarida ee mufradka ah almunsarif ee sarfoomaya goorma idaa darajta markaad hadalka taxayso qaa'ilan adigoo la walam taqif aan ku istaagin walam taqif marbalka daba socota hadaad ku istaagto wax kastaad ka badbaaday musanif wuxuu kuleeyahay ayuha saailu ismiga mufradka ah halkaa maxaa ku baxay hadduusan ismigu mufrad ahayn wuu baxay oo tatniye yahay liannahu tanwiinta booskeedii nuun baa geli doonta hadii uu yahay jamcmadukaafi saalimna wuu baxay liannahu nuun baa geli doonta wanuunu ciwadun can tanwiini fi smi mufrad baynu odhan doonaa hadduu yahay jamcu taksiirra meesha wuu ku baxay icraabka ku qaataa hadduu jamcun saalim yahayna booska wuu ku baxay oo sida mufradka loo icraabaa waad fahanteen soo maa hadduu asmaaulkhamse yahayna booska uu ka baxay oo xarakaba lama icraabay maxaa la icraabaya xuruuf baa la icraabaya laabudda ismiga la tanwiinin waa inuu yahay mufrad waa inuu yahay waa ko waa marka labaade waa inuu munsarif yahay maxaa meesha kugu baxay haduu ismigu yahay malayansarif ibraahimu oo kaleeto miyaa la tanwiinin karaa ibraahiman ibraahimin miyaa la odhan karaa abadan lama odhan karo musanifku wuxuu ku yihi ismigaa tanwiini munsarifka ah waa goorma laakiin waa hadalka markii aad taxayso wey hadalku waa markuu isdul socsocdo hadalka idaa darajta hadalka markaad israacraaciso oo aad taxayso oo aadan ku istaagin oo aadan ku istaagin maxaa laga wadaa oo aadan ku istaagin bimacnaa haddaad hadalkii ku istaagto de kelmaddii wa la iraaba wa muxua la xarakeeya maba jirto sukuun bu bedelahaya laakiin goorta aad tanwiininayso waa maxay laabudda waa in aad hadalkan aad taxaysoodan ku istaagin haddii hadalkii aad ku istaagto waxaa la fiirin tanwiintu waxay ahayd ma laba kordhig bay ahayd ma laba hoosdhig bay ahayd ma godaal bay ahayd haday laba kordhig ahayd alif baa loo bedelaya way soo socotaa haday laba hoos dhigay ama laba goda lahaydna tawiintii baa la xadfahaya oo sukuunba loogu istaagahaya waa baabkuna ku keeni doona musanifku matnigu ku keen waxba kama taga kitaabkani wanawin waxaa tanwiinisaa alisma ismiga alfariid ee keligii ah almusaniif ee sarfoomay idaa dararta hadalka markaa taxaysa qaa'ilan adoo leh oo walam taqum aadan ku istaagaynin walaa taqif aadan ku istaagaynin isku mid waa isku mid walam taqif baan iga qoran walaa taqifna isku mid waxba kuma kuma bedelo oo walaa taqif aadan ku istaagaynin weeye taqif waa ficil mudaaric oo majzuumun bilam calaamatu jasmiisuna waa maxay wa sukuun aakhirihi buu noqonayaa waqif waxaad ku istaagta haddaba ilan waxaa la ihi waa kolkaada ku istaag marka wuxuu noqonayaa jaa zaydun raaytu zaydan marartu bizaydin jaa muxamedun raaytu muxamedan marartu bimuxamedin kulli waa ismu mufrad soo maha akhirkiisuna wutawinseen waana munsarif soo maha waa haddaadan ku istaagin baa tanwiintii haddaad ku istaagta ismigii aakirka ismigii munsarifka akhirkiisa hadaad ku istaagta ka waran waaka waqif waxaad ugu istaagtaa calalmansuubi kala nasbiye korkiisa oo minhu mufradki ka bil alif alif ugu istaag ka mili taktubu sidaad u qorayso oo kale laa yakhtalif ismaba khilaafayaba sidaad u qorayso taquul waxaad odhanaysaa camru ninkii camar ahaa qad adaafa wuxuu martigeliyey zayda maxaad u wa khaalidu ninkii khaalid ahaa saada wuxuu ugaadhsaday alkadaata aroortii sayda ugaadh buu ugaadhsaday ila musanifku wuxuu ku yidhi hadalka icraab haddaad doonayso carab inaad raacdo ood kalaam saxa ku hadasho waa ka kalaamkii saxda <laughs> zayda hadaad zaydan tidhaahdo ka waran wuxuu ku yidhi waxaad ku istaagtaa ismigii mufradka ahaa hadduu mansuub yahay qaran iyo qor sida uu u qoran yahay uun ugu istaag si alla siduu u qoran yahay un ugu istaag zaydan kolkii la qoraayo waa maxay waa zaa iyo ya iyo dal iyo alif soo maaha alifkaa maad sidiisa ugu daynaysaa bas jaa zayd maxaad odhanaysaa un zayda muxamedun muxamada baad odhanaysaa un bas alif wuxuu kugu mithaaliyey qad adaafa camrun qad adaafa zaydan zaydan soo maha inta wintii zaydan wa camr ka hadalka taxaysa lakin kolkaad ku istaagayso maxaad odhanaysaa zayda lakin haddaad tidhaahda zaydan ood ku istaagto waa khalad qur-aanka markaynu subcin jirnay maxaa la odhan jiray tawiintoo sideeda aha afuru raxiimun baa la odhan jiray waa khata wey soo socotaa ma dhici karto ayib wa khaalidu ninkii khaalid ahaa saada wuxuu ugaadhsaday alghadaata aroortii sayda waad odhanaysaa sayda ugaadh saydan odhan maysa saydaa waa goorma waa mar alla markaad ku istaagayso lakiin hadalka haddaad taxayso baabkiisa waynu soo dhamaynay musanifku labadan miaal wuxuu isu daba dhigay markaad ismigan mufradkaa tanwiinta ugu istaagayso fadxada kor alifta aad u bedelayso ama caaqil ha ahaado ama hayru caaqil ha ahaado hadduu caaqil yahay waa zayda hadduu yahay hayrulcaaqilo waxaan caqli lahan yahayna waa maxay waa ugaarsiga saada sayda waad odhanaysaa saada wuu ugaadhsaday sayda ugaadh ayib waad fahanteen soo maa ayu saal meesha ku jirta waa quraan wax laga hadlaya waa maxay loogu talagalay kayafhamu macaaniy alqur'aani sunati daqiiqati lmacaani ayib afuura raxiiman soo kelmada kolkii la qori waa afuura raxiiman kolkaad afuuran ku isaga maxay noqonaysaa afuura raxiimanna maxay noqonaysaa raima lakin badi waa lagu samcin jiray afura raima wa tusqidu tanwiintu saddex nooc bay ahayd amaa inay laba kordhigta tahay laba hoos dhig laba godaal laba kordhig waan ka soo baxnay maxaa kusoo hadhay labadii kan wa tusqidu waad ridaysaa ismigii mufradka ahaa tanwiintiisii in adaftahu haddaad idaafayso ow amase in takun hadday tahay bilaami lam haddaad tahay bilaami laam qad caraftahu kii ku macrifeeyey ama macrifo ama yaysan ahaanin waa haddii ay ali gasho mithaaluka mithaalkiisu waxaa weeye jaaa ghulaamulwaali ninka goblotooraha a addoonkiisii yimid hulaamun bay ahayd waa la idaafe muxuu noqday hulaamulwaali wa aqbala alghulaamu wiilkiibaa soo qaabilay ali isagoo gashana waa ka kalghazaali garnuug oo kaleeto isagoo ama cawl kale isagoo ah wuxuu ku uli waxaynu soo maray haddii ay tahay matalan ba laba kordhig alif baad u bedelaysaa wuxuu musanifku ka tegey hadday laba hoos dhig ama laba godaal ay tahay waad xadfaysaa sukuun baanad u bedelaysaa zaydun zayd baad odhanaysaa zaydin zayd bizayd bicaziiz soo ma jeed bicaziiz afuur baad odhanaysaa afuur bimacnaa haday laba kor laba hoos dhig ama laba godaal tahay tanwiintii waad xadfaysaa waxaanad u bedelaysaa sukuun tanwiintu hadday laba kordhig tahayna waxaad u bedelaysaa alif waa dhamaada warkaasi tanwiintii way dhacaysaa baa la uhi sooma haddaad ku istaagto waxaa kale oo tanwiintaa rida haddii kelmaddu aad idaafayso oo shaygii tanwiinsanaa aad mudaaf ka dhigto oo mudaaf ilay agga dambe al iyo maxay yidhahdeen idaafa neelkuma kulmaan soo ma waxaa kaloo lamida al hadday gasho al hadday gasho al iyo tanwiin ma meel isugu imaan karaan al iyo idaafa isugu yimaadaan al iyo tanwiinna meel isuguma yimaadaan alfiyatu maal waa meeshuri ila tanwiintu waa nuun soomaa nuunan talil icraaba aw tanwiina mima tudif ixdif ka tuuri sina ka tuuri siniina soo ma ahayn ka wa tusqidu buri ayuha saailu atanwiina tanwiintaad ridaysaa in adaftahu haddaad idaafayso ismigii munsarifka ah oo waxa ka dambeeya aad u idaafayso ow amase in takun haddii aad tahay buuhi bilaami qad caraftahu kii ku macrifeeyey hadalkaa isagahe uu musanifku leeyahay laamku ku macrifeeyey gobayga unbay dani ku qabatay ashu marna waa mucarif marna waa zaaido ashu wax kasto ay mar haday ali meesha timaado ama zaaid ha ahaato ama mucarafa ha ahaato kelmadda waxay udiidaysaa maxay tanwiinta udiidaysaa jaa waxaa yimid غلام lwaali asalku wuxuu ahaa hulaamun oo lilwaali u sugnaaday hulaam baa la idaafeeyey waxaa loo idaafeeyey alwaali maxaa go-ay marka hulaamu lwaali bay noqotay marka hulaam lwaali wa aqbala algulaamu kalghazaali ama al haddee kelmadda ay gasha baa laguhi kal kalghazaali aqbala algulaamu wiilkii baa soo qaabalay hulaamun bay ahayd maxaa gora laga geliyey algulaamu may noqonaysaa marka lakin ma odhan karti alulaamun caqli wax geli kara maaha wa aqbala algulaamu wiilkiibaa soo qaabilay kalghazaali garanuug oo kale xaalu yahy garanuugta la garanaya soo maha alghazaal waa kalla bay yidhahdaan carabtu ee ninka ah kaasaa la dhahdaa ghazaal waa dhabya laakiin soomaalidu garanuug wey garanuug ba baasha loo yaqaana garanuug ba dusha la ee orodka badan weeyaan ee orodka badan weeya ayib su baa meeshaa ku jirta oo waa maxay limaada ay idaafada iyo tanwiintu meel ugu kulmi waayeen idaafa iyo tanwiin maxaa meel ugu kulmi waayen ila waxaanu nidhi hadalka haddaad idaafayso tanwiintu way go-aysaa tanwiintu waxay ku tusisaa hadalka yar inuu dhamaaday idaafadan maxay ku tusisaa hadalku inuusan dhamaanin ko al iyo maxay meel ugu kulmi waayeen tanwiintu waxay meel ugu kulmi waayeen tanwiintu waxay ku tusisaa nakiro ashur maxay ku tusisaa fi ani waaxidin hal kelmada marka inay noqoto dhinacan macrifo noqoto dhinacan nakiro noqoto ma dhici kartaa waxaa kale ashu waa zaaid oo kelmada zaaid bay ku tahay tanwiintuna zaaid bay ku tahay laba zaaid marka meel in laisugu geeyo ma suurtagalba ma dhici karto waxay lamid tahay salaada naxwada faa'iidadeeda fiiriya matalan salaad baa tukanaysay salaaddii kolkaa tukanaysay afar ragcadood bee shan ragcadood baad ka dhigtay maxaa lagaa rabaa sujuudu sahwigaa lagaa rabaa sujuudu sahwiga ma salaada dhexdeedaad la iman mise intaad salaada ka baxda baad gadaal ka daba keenaysaa gadaal baad ka keenaysaa sababtu waa maxay haddee sujuudu sahwigu waa zaa'id adna salaadii waxaad kusii dartay kolkii horeba zaaid baad kusid laba zaaid yaa meel la isku keeni karaa ka waran ighaadiya salaad baad tukanaysay waxbaad ka tagtay salaada dhexdeedii baad wax ka tagtay waad nusqaanisay sujuud sahwi baa lagaa rabaa sujuudu sahwiga ma salaada markaad ka baxdaad ka daba keeni mise salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda leanna salaada maxaa ka maqnaa waxbaa ka maqnaa naaqiskii baad baad ku daraysa laba ziyaada meel isugu meel kuma kulmi karaan naxwadu waa khatar wey waxyaa badan mihaal baan soo qaadanaynaa zaaidka iyo nusqaantu halkaan kaana kaga gudubna baab asmaai sit ya adg baab allah subxaana watacaala